bsmi اllahi الرحmn الرaxيm alxamdu لilh rb العaalamiin ثuma الصlaaة والسlاam عlى rasuuli الlah وعlى آlih وصxaabatih أجmaعin faxadaثnii jamc min الshuyuخi aakhiruhm shaykhuna الshaykhu صالح bn cbdالlah الcusaymi غafar allah lah wlahm jamiعa bsnaadi kuli minhm إlى sfym bn cayna can amr bn diran abi qawusa mawla cbdالlah bn cami اlcaas can cabdillahi bn cami اlcaasi radi allahu tacala anهuma qaal qala rasuulu اllahi slى اllah عlyh وآlih وsلم الراحمون يرحمهم الرحمن ارحموا من في الأرض يحكم السماء wmin daraa'iq raxmati raxmat lmucalimiina bilmutacalimiina biiqraahim usuul almutuun khaasatan usuul xadiid almustafa warasuul mujtaba sala allahu calayhi wacala aalihi wasaxaabatihi ajmaciin liyafuuz bisacaadati alcajil walaajil fahada huwa almajlis asaadis cashar majaalis iqraai wa sharxi kitaabi macaalim suna nabowiya fii leylat alaxad athani walcishriin min shahri dilxijati caami alfin arbacomiya watiscin waalaaiina jilsa mustafa sala allahu aleyh ali waslem dimna silsila duruusi xadiid mustafa sala allahu aleyh ali waslem bada min kitabi arbaciin min taami sunan wasaxiixayn yasara allahu litmaam alikmaal warasaqan ikhlas fi lqowl camal inahu samiic mujiib dacwaat majliskan oo majliskii majliskii lixi tobanaad ee majaalis dulmadkii sharax kooban ee kitaabka macaarif sunna nabowiya habeenkan waa habeen axadda labaatan iyo labada bisha dilxija kun afar boqol sagaal iyo soddonka jirada nabigeena caleyhi salaatu wasalaam waxaan kusoo jirnay cilmiga iyo masaadirtiisa kitaabalcilmi aan kusoo jirnay baabka caawaan bilaabi doona waa baabka muqtadayaati alcilmi cilmiga wuxuu keensana waxaa ka mid dacwada hadduu ilaahay wa tacala qofka cilmi baro inuu dadkii cilmiga gaarsiiyo uu dadkii cilmiga ugu yeero ayuu keensani marka baabkaas ayaan caaw insha allah tacala ka bilaabi doonaa baabu kayfiyati dacwati ila allahi caza wajal baabu kayfiyati dacwati yeeritaanka kayfiyadeeda iyo habkeeda ila allaahi alla weyne dadka looga yeera habka ay noqonaysa ayuu baabkan u baabya weyaan markii allah dadka looga yeera subxaana wa tacaala diintiisa looga yeeri in alla rumay looga yeeri dhaqanka wanaagsan looga yeeri oo diiniga ah ariiqada iyo jidka la baabkan u baabya weyaan ma jid walba ayaa layska maraya mise waa jid muxuu ahaa jidaysan oo habaysan oo nabigeenna fanay calayhi slat slam rabbigeenna u wa tacaala taas weyaan tan dambe xadiidka saddex boqol iyo laba labaatanaad can ibni cabaas radi allahu tacala anhu waxaa laga wariyey cabdullahi bn cabaas bn cabdilmualib ibni cami nebi sal allahu alay waslem xabru lummati wa tujmaal qur'aan radia allahu tacala canhuma qala wuxu abdullahi bn cabaas qaala rasul rasulka alle wuxuu yihi sal ll slem limucaadin mucaad jabal wuxuu ku yidhi radia arda xiina goortii bacadahu u diray ilyamani yaman ayuu u diray daacinimo ayuuna ugu diray nabigeena calayhi salatu slam inuu dadka diinta gaarsiiyo nabigeena muxuu ku yidhi mucaad adiga mucaadow sata'tii waxaad u imaani doontaa u tegi doontaa qowman qalo ahla kitaabin kitaab la yahuud ama ha noqdeena ama nasaaro noqdeena dad kitaab horay loo siiyey ayaad u tegi doontaa oo ahlkitaab ah waa kuwa anaga haddaan la noolnahoo kale fa idaa ji'tahum haddii aad u tagto fadcuhum ugu yeer an yashhaduu inay qiraan an laa ilaaha ilaa xaq lagu caabudo inuusan jirin ila allahu wa anna muxamedan nabi rasul rasuulka inuu yahay rasuulka alle inuu yahay intaas ugu yeer weeyaan qodobka koobaad salaad iyo soon iyo acmaasha kale ugu bilaabine towxiidkii iyo shahaadadii iritaanka nabi maxamed rasuul alla yahay ugu yeer ka bilaa weyaan o fainhum iyaga hadii ay fainhum iyaga haddii ay aaacu laka ku yeelaan arrinkaa kaa yeelaan bidalik arrinkaas faahbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha la weyne qad farada calayhim inuu ku farad yeelay khamsa salawaatin shan salaadood fii kulli yowmin maalin la arka waleylata meel la arka fainhum iyaga aaacu hadii ay yeelaan laka adiga bidalika arrinka isagaa oo towxiidkaasi iyo shahaadada ay kaa dhagaystaan oy kaa muxuu ah aqbalaan faahbirhum waxaad u sheegtaa ana allaha la weyne qad iftarada inuu ku faraday calayhim korkooda hamsa labaatan shan salaadood fii kulli leylat hameen la arka fii kulli yowmin maalin la arkay wa leylat hameen la arka labaatanka i afarka saac labaatan iyo afarta saac in laga muxuu ahaa shan salaadood laga raba uu sheeg ood rabbi subxana wa tacala ku farad waa tan labaad fa ayaga haddii ay aaacu yeelan laka adiga bidalika arrinka isaga oo shan salaadood kaa qaataan fa ahbir maxaad u sheegtaa ana allaha la weyne qad farada calayhim inuu ku farad sadaqatan zaka oo tu'khad laga qaada min aqhniyaahim kuwooda taajiriinta oo fa lagu celiya ala fuqaraa'ihim kuwooda fuqarada weyaan fa inhum ataacu haddii ay laka adiga bidalika arrinkaas fa iyaaka waxaa iska ilaalisa oo iska degtoonaataa iyo wa karaa'ima amwaalihim xoolahooda kuwooda qiimaha badan oo kor loo eega oo aadka ay u jecelyihiin iska ilaali weyaan zakada markaad ka qaadaysa noocyada dhexdhexaadka eberkan ha ka qaadin kuwa muxuu ahay kor loo egaan ha ka qaadin weyaan ratiga baarqabka iyo waxa weeyaan eh, guryaha fiican iyo wamaa ila dalika beeraha tooda fiican iyo muxuu ahaa eh, eh, waxaan kala jeedaa miraha kuwooda aad aadka wanaaga badan iyo kuwaas ha ka qaadin kuwa dhexdhexaad ka qaad weyaan wattaqi waxaa iska dhowrta iska ilaalisa dacwat almadluumi qofka lagu gardarooday oo laga gardaran yahay habaarkiis iska ilaali fainahu maxaa laysa maahnin baynahu isaga dhexdiisa qofkaas madluumka iyo wa allah alla muxuu ahaa sokadii dhexdiisa xijaabun xijaab ninka madluumka alla baryadiisa ood alla barya ood alla muxuu ahaa kugu diro ama alla u kaaga dacwooda iyo alla dhexdooda haba yaraatee wax xijaab oo udhexey marayu nabigan cadayna sala allahu aleyh marka ariiqada dacwada dadka loo gaarsiinay ayuu nabiga noo cadayna caleyhi salatu slaam aslu qofka tan u loogu yeeray waxaa weyn tawxiidka ilaa an yashhaduu an laa ilaaha illa allah wa ana muxameda rasuul marka towxiidka waa muhiim altawxiidu awalan low kaanuu yaclamuun culimada qaar ayaa alifay marka qofka haddii towxiidka u helo wax badan oo badan ayaa u suuragalay waa noo iman doontaa insha allahu tacala caawa hadduu ilahay noo qadaro cashir towxiidka iyo kelimadaas laa ilaaha ila allahdaas macnaha ay leedahay iyo weyninka ay leedahay waxaa ah insha allahu tacala qeyb ka mid awan ah mari doonaa marka culimada waxay dhahaan man wajada allaha maada faqad waman faqad allaha maada wajad qofkii allah subxana wa tacaala helo maxaa ka maqan uu raadinaya ficlan qofka ilaah subxana wa tacala uu la jiro qofka ilaahay jecel qofkuu alla jecel yahay qofka alla aeeca qofka alla amartiis qaato maxaa maxaa ka maqnaade maxaa adduuna maxaa macnaa maxaa qiimaoo ka maqan qofkii alla waayo oo ilaah subxana wa tacala ridihiisa waayo oo rumayntiisa waayo oo tawxiidkiisa waayana muxuu helay maal iyo jaah iyo awlaad iyo muxuu ahaa tol iyo fulaan iyo waxa umatar weyaan marka kelimadaas tawxiidka in dadka looga yeer ayaa namar marka tawxiidka dadka ay qaataan oy ku qancaan in salaadii marka loo daba dhigo shanta salaadood waa ti uu nabigeena fadliga badan ku sheegay kadibna zakadii wahaakada acmaashii saas lasu dabadhiga weyaan dulmigana aada layskaga ilaaliya faina dulma ulumaatun yowma alqiyaama dulmiga nooc kasta ha si kasta ha loo dhigo hab kasta u dhaca waa mugdiyaalo ayuu nabigeena cadayna sala allahu alay slam maalinta qiyaamo marka in layska ilaaliyo qofka lagu gardaroodo weliba khaasatan habaarkiisa halis qof madluum ah, habaarkiisa meelba ma dhacaba maxaa yeele wax astura iyo meel ay sii maraysa ma lahan meel ay tanasid amaba ay kusii hakani lama arka habaarkaas ku hakana lama arka toos alla ayuu u aadaya habaarkaas allana subxaana wa tacaala wuxuu ballan qaaday inuu gargaaro qofka madluumka ah ilah uu ballan qaaday subxana wa tacaala xadiidka saddex boqol iyo saddex iyo labaatanaad can jundub ibni cabdillahi waxaa la wari albajali abuu cabdilaahi weyaan saxaabiga jaliilka ah radi allahu taala arda wuxuu geeriyooday hijrada nabigeena markay ahayd alai sl slm lixdanka ayuu geeriyooday jundub cabdillahi bajali qala wuxuu yihi jundub ibni cabdilah kunaa waxaan maca nabi nabiga ayaan la jirnay sala allahu calayhi waali wa naxnu annagana fityaanun wiilal aan nahay ah oo xasaawiratun tabargal horaad ah, oo hadda soo xoogeystayoo muxuu ahaa xiliyada tabargalka ama sanka soo saaray amaba tabargalay ayaan nahay aad xoog badan fatacallamnaa kadibna waxaan baranay aliimaana iimaanka ayaan baranay qabla an natacalama alqur'aana qur'anka intaanan baranin ka hore ayaan tawxiidka iyo kalimatulkhlaaska iyo tawxiidka ayaan baranay kow uma intaa kadib tacalamna waxaan barnay alqur'aana qur-aanka ayaan baranay fasdadna waxaan kororsanay bihi qur-aankaas barashadiisii ayaan iimaanan iimaan ku kororsanay weyaan marka tawxiidkii iyo iimaankii ayaa noo horeeyey kadib ayaan qur-aanka baranay ayuu leeyahay saxaabiga jaliilka ah radia allahu tacala anurda marka caruurta intaanan qur-aanka xataa muxuu ahaa khaasatan markay tabargalohoraadka yihiin oy soo kacaan intaanan muxuu ahay culumti kale iyo howlihii lasii gelinin iyo tafaasiirta la gelin in muxuu wixii qofkii laga raba kelima tawxiidka muqhtadayaadkeedii muxuu ahaa arkaanteedii shuruuddeedii waxyaabihii muxuu ahaa iyada ka hor imaanay oo nawaaqisheedii in la baro waa laga maarmaan weyaan iimaanka isaga ah, kadibna qur iyo wacdigii iyo muxuu ahaa waciidkii iyo cilmigii markaas ayuu muxuu xoojinayaa iimaankii weyaan liyasdaaduu iimaanan maca iimaanihim markaas ay imaanaysaa weyaan xadiidkaas ibnu maaja ayaa soo saaray kii horena waxaa weyaan bukhaari muslim ayaa soo saareen waana xadiid saxiix weyaan baabu tacliim الnisa dumarka in wax la baro inay diinteenna lafdhabar u tahay ayuu baabkan u baab yahay oynan ahayn dhaqankii soomaalida lagu yaqaanay oo ahaa alif wax ma leh dumarna wax ma leh baabkii isagaa inuusan jirin ayuu baabkan u baabya weyaan xadiidka saddex boqol iyo afar iyo labaatanaad can abi sacid alkhudri waxaa la wariy sacd bin malik bn sanaan weya radi allahu taala arda saxaabiga jaliilka qaal wuxuu yihi mxuu aha abi ilaa rasul rsulka timi sal sl faqalat waxay tihi ya rasul rasuulka allow dahaba arijaalu raggi ayaa la taga bixadiidika xadiidkaada iyo cilmigaagi raggi ayaa la taga weeyaan dahaba waxaa la tagay dahaba rijaal raggi waxay la tageen bixadiidika xadiidkaada ee fajcal noo yeellana anaga min nafsika naftaada yowman maalin nooga yeel naatika fii aan kuu nimaadno oo tucalimuna ana barta mima calamaka allahu alla wuxuu ku bar ana barto raggii unbaa muxuu ahaa cilmigaada fuuqsaday oo la tagay bal ayaama anagana maalin noo yeel ku imaadno cilmiga aadna bartay wixii ilahi uu ku baray subxana watacala qala wuxuu yidhi ijtamacna kulma fii yowmi kada wa kada maalin hebel iyo maalin kulma ayuu nabig alayhi sala slam fii makaani wa kada meel hebelna ku kulma uma intaa kadib qaala wuxuu yidhi markuu nabigu yimid alayh slat meeshii iyo wakhtigii uu kula ballam ugu yimid ayaa qaala wuxuu yidhi nabigeenna calayhi salatu salaam maa minkunna adinka idinkamid ma ahaanin imra'atun haweeney oo tuqadimu hormariso bayna yadayha horteeda min waladiha caruurteeda alaaatan saddex ilaa hadii ay dhacdo kaana laha wuxuu ahaada kaana wuxuu ahaada laha iyada ilmahaas waxay u ahaadaan astur iyo difaac min annaar naarta ay ugu ahaadaan weyaan imraatun haweeney oo minhuna iyaga ka mid a ah waxay rasuulka allow inayni labana tii hormarisa say xaaladeeda noqonaysaa inayni riwaayad kale wa nayni ayaa ku taalla weyaan labana ka warran qaala wuxuu waxay soo celcelisay maratayn laba jeer waxay tihi inayni inayni saasay tihi weyaan radi taala ardaha uma intaa kadib qaal nabigeena wuxuu yidhi wanayni wanayni wanayn laba laba laba yani labana haddii ay hormaraysa xijaab bay ugu noqdaan min annaar haddii ay laba hormariso ay ka hormaraan xijaab bay ugu noqdaan naar saas ayuu nabigeena kala jooda calayhi salaatu wasalaam hadalka saasuu dhigmaya weyaan marka qofka dumarka maxalushaahidka marka maxay tahay haweenaydii waxay leedahay nabi alla waqti noo samey ragga ayaa mxuu ahaa xilligaada dhan qaatay marka dumarka markii ay arrintaa dalbadeen nabigeena waa waqti u sameeyey calayhi salatu salaam dhaqankiisana waxay ahayd markuu ragga diinta gaarsiiyo dumarka inuu gaarsiiyo xitaa mawcidada iyo wacdiga markuu nabigeena ragga wacdiyo inuu dumarka u tallaabo ayaa dhici jirtay oo markuu dadka ciidda dujiyo ood ragga mxuu ahaa wacdiyo kadibna dumarka ayuu nabigeena u gudbi jiray calayhi salaatu wasalaam wacdin jiray waa aad dhihi jiray waxaa weyaan ahlunaarka inaad u badantihiin ayaan arkay ee waxaa weeyaan sadaqaysta markaasay weydiiyeen nabigeena calayhi salaat salaam sababta kadibna uu labadii cilo oo macruufkeed uu ku sheegay nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka dumarka in xilli loo sameeyo oo diinta la baro waa lagama maarmaan haddii kale waxaa weeyaan diinta wax badan baa dayacmi guryaha ayaga ayaa jooga caruurtii ayaga gacanta ku hayaan iyaga ayaa jiilkii barbaarinayaan lidaalik waxay dhahaan haddii muxuu ahaa qofka ummad haddii in la wanaajiye la rabo dumarka ayaa ahlaaqdooda iyo diintooda iyo dhaqankooda iyo sharaftooda la dhowra haddii ummad la dumin rabana halkaasubaa laga soo gala oo la baabiya hadda nimankan reer yurub oo inkaart ku dhacday runtii horumar iyo waxbay sheeganayaan lakiin waa dad cadaaban aad u rafaadsan weyaan haddii aad qaarkood la sheekaysato jaamacadaha qaarkan isku baranay markaad la sheekaysata dee waa ummad un halaagsantay xaqiiqatan ummad haligantay oy baaba ku dhacday oo bale ku dhacday oo waxa weeyaan yani hadda cudurkan ay leeyihin stresska amaba muxuu isla hadalka iyo wax annaga agteen laga yaqaana maaha wax yaa yaqaan beladaas kulli waxaa keeni waa wax kala furfuran wax kala furfuran heer marka dambe raggii inay rag muxuu ahay guur raadsadaan dumarkiina ay dumar yani xaalad runtii xayawaanka ka liidan awrta lagama yaaba riti inuu riti muxuu ahaa wax u raadsado ama daanyeer daanyeer muxuu ahaa eh, lab ah, wax u raadsado suuragal maaha ari waa saasoo kale yani ummad ari ka hoos martay weyaan iyo muxuu aha xayawaanaadki wala xataa eyga ka hoos martay kalbigii marka ummad cadaaban waa ummadda ayadan wax kaloo ku dhacay ma lahane waxaa laga soo galay waxaa laga burburiyey faamilkii iyo muxuu ahaa eh, reerkii ayaa laga burburi iyo qowskii ayaa laga burburiyey baabu qabd cilmi cilmiga in la qibdoon doono ayuu baabkan u baab yahay xadii saddex boqol iyo shan iyo labaatanaad can cabdilahi bn camr caasi radi allahu taala anuma qal cbdilahi bn camr samictu rasulla nabiga lan ka maqla sal slm qul isagoo leh in allaha alla weyne laa yaqbidu ma qibloodo oo lama wareega alcilma cilmiga intizaacan siibitaan uu yantasicu walaakiin warka lagu laabi yaqbidu wuxuu qiblooda alcilmu cilmiga biqabdi culamaai culimada inuu qibloodo xataa idaa lam yubqi xataa ilaamaa idaa lam yubqi uusan soo harin caaliman caalim uusan soo reebin itakhada annaasu dadku waxay samaystaan ru'uusan dad madax oo juhaalan weliba aqoon aan lahayn oo jaahiliina fa su-iluu kadibna markaasa cilmigii iyo diinta la weydiiya fa afta way fatwoodaan oo fidye fatwo ayay bixiyaan bikayri way baadiyoobeen wa dadkina way baadiyeeyeen saas ayuu nabigeena cadayna alayhi waaali waslm xadidka mutafaq ah nabigan wuxuu cadayna calayhi salaat slaam in culimada loo imaado laga siiba oo sheekhkan laga siiba saas iyada ilahay cilmiga kuma qibdooda laakiin culimadii ayaa muxuu ah ahligi sheekhii caalimka ahaa ayaa la haligi kii ayaa dhimani kii kale ayaa dhimani kii kale ayaa dhimani kadibna waxaas soo hara dad juhalah juhaashaas marka laba macnaba yeelan karaan juhaasha caadigeed waana sida asalka ah, dad aqoonba aan lahayn laakiin duub madaxun duub weyn uun oo caalimnimo isu qaabeeyey waa suuragal amaba waxaa weyaan sheekhnimo isu qaabeeyey waa suuragal oo ummadda iyo weydiya la soo istaagaysa waa noo imaan doontaa inay dadka majaaniinta ku jiraan qofka inta meel soo fariista wax walba inuu ka jawaabo rab inuu majnuun yahay waa noo imaan doontaa insha allahu tacaala dad noocaasa oo jaahiliin ah oo cilmigii tasadaru lifatwa waalcilmi wahum laysuu ahlan lidalika iyo qaad macluumaadki qaar macluumaadkii iyo aqoonti lah laakiin waracii iyo akhlaaqdii iyo alla kabaqitaankii iyo dhowrsanaantii iyo sharaftii cilmiga u lahaa aan xambaarsaneen oo diinta muxuu ahaa runtii ku ciyaareen marka labadaba waa suuragal lakiin tan hore ayaa asalka ah tafsiirka xadiidka weyan amaba muxuu aha sharx xadiidka xadiidka saddex boqol iyo lix iyo labaatanaad can ziyaad ibni labiid waxaa laga wariyey ziyad ibni labiid alansaari alkhasraji radia allahu tacala arda ninkaas saxaabiga wuxuu geeriyooday hijrada nabi marka ahayd alayhi salatu salaam kow iyo afartankii raggii beder xaadari ayuu ka mid ahaa qofka marka la yihah badri haaliban markii badri la yidhaahdo qofka marka la sheego waa bilsharaf saxaabadii ragga bilsharafka lahaa oo saxaabada kale ka mxua fadliga badnaa ayuu ka mid ahaa radi allahu tacala arda wuxuu yidhi labid ziyaad bnu labid dakara nabiyu nabigan wuxuu sheegay sal slm shayan arrin ayuu nabigeena sheegay arrin arrimahan ka mid unbuu ah sheegay wax dhici doona amaba arrin halaabi doonta ama arrin muxuu ahaa aan wanaagsaen ayuu nabigeena sheegay sal allahu alay slam o kadibna wuxuu yidhi daaka kaasayto cinda awaani dahaabi اlcilmi cilmiga xilliga uu taga agteeda ayaa ayuu arrinkaa dhici doona weyaan markuu cilmiga tegi doono ood cilmiga indiraasi doono ama uu guuri doona xilligaas ayaa arintaas xun ay dhici doontaa ayuu nabigeena cadday sala allahu calayhi waali waslem qultu waxaan idhi ziyaada dhihi yaa rasu rasuulka allow wa kayfa yadhabu alcilmu cilmigaas siduu u tegi wanaxnu anagana naqra'u lqur'aana qur-aankaan akhrinayn wanuqri'uhu abna'ana ilmahanagana qur aan barayna annaga qur aan baranayna waana arinayna ilmahanagana waan barayna ayna waa arinayaan wayuqri'uha abnaa'una ilmahanagana ay sii baranayaan abna'ahum ilmahooda ilaa yowmi alqiyaamati ilaa qiyaamada laga gaara cilmigiisu u tegaya ila qur iyo diintii waxaa lagu xifdiyey qur iyo sunnada nabigana sal slm marka diintii waa isdhexashinayna annaga cilmigi iyo diintii waan baranay ilmahanagi ilmahanagi ilmahoodii ilaa qiyamada ay kana saasa laisudhexashina waa sida hadda annaga aan ku soconno bifadli illahi caza wajal waaya qaal wuxuu yidhi nabigeena calayhi salaa slam akiladka ha kuweyda oo ha gablanta umuka hooyada ziyaadu yaa ziyaadu ziyaadow in kuntu waxaan ahaa la araaka araaka haddii aad tirado iyo lauraaka haddii aad tirado laba macno waa la araaka haddii aad tirado mid kugu ogsoon bimacna alcilmi waa la uraaka mid kuu maleey laakiin waxaa noo shaqlan la araaka mid kuga ogsoon min afqahi rajulin nin kan ugu faqiihsan oo ugu caalimsan bilmadiinati magaalada madiine ayaan kuu haystay ragga madiine jooga ragga ugu aqoonta roon inaad ka mid tahan kuga oga awlaysa miyuusan ahayn haadihi alyahuudu awalays miyaynan ahayn haadihi tanayt alyahuud yahuud iwa nasaara kirishtan iyo nasaara yaqra'uuna kuu akhriya altawraata tawraat kuu akhriya soo ma ahan oo muxuu ahaa haayo iwa alinjiila injiilla haayo laa yacmaluuna aanan ku camal falaynin bishayin shay oo mima fiihimaa wixii ku jiro tawraat injiil kuwa aan ku camal falaynin soo maaha intaasun baa dhacaysa wa yacni diintii in kitaabkii gacmihii laga qaada ma ahane camalfalkii adoomi waa macnihii labaadun sheegaayo ruuusan juhaalan taas waa qofka caalimka ah, man yattaqi illah qofka caalimka qofka ka baqi laakiin hadda combyuterku waad aragteen macluumaadka ku jira ma qof annaga naga mid inta kujirta ku jirto diina labtobka aan wadano amaba muxuu iphoneka iyo telefoonada gacmaha lagu wato inta macluumaadka ku jirta iyo inta naga kamid culimada ku weyn marka ay muxuu aha masale ku qallacota combyuterada ay halkaas ay aadayaan laakiin macaalimba ah marka combyuter <laughs> macaalimba ma sheekha ma haba ka yaabenba marka qofki inuu macluumaad madaxiisa aad ka buuxa ama uu muxuu ahaa waxifdisan yahay macnaheeda ma keenaysa inuu caalim yahay caalim waxaa weyaan qofkii cilmigaas ku camal fala caalim waxaa weyan qofki alla ka baqa subxana wa tacaala caalim waa qofka waxaa wey aadaabta cilmiga xambaarsan caalim waa qofka muxuu diinta illa ka naxa caalim waa qofka cilmiga sharaftiisa ilaalina caalim waa qofka dadka cilmiga xambaarsan cilmiga aan ku takrifala ka xanuunsana oo muxuua inuu iyaga hanuuniye ka shaqayna caalim kaas ee caalimka mid macluumaad xambaarsan toban muxuu kitaab xadiiaan akhristay labaatanan akhristay oo funuuntaan xifdisanahay caalim qof kama dhigta caalimka runta ah man yattaqi llaha caza wajal qofka alla ka baqa kaasa caalima weyaan nacam lidalika hayri almaqduubi calayhim wala daaliin almaqduubi calayhim waa kuwe waa yahuudi ilaahay subxaana watacaala wuxuuna faray inaan ilaahay subxana wataala ka mangalno inuu kuwaas naga mid yeelin waa kuwa yahuuda ah maxaa yeelay cilmigii ayay xambaarsan yihiin laakiin cilmigii kumay camalfalin camalfalkay ka tageen marka waa khasrada u liidan awalu man tasacaru fiihi min naar markuu nabigan cadiy sal l slm waa qof caalimo cilmigaan ku camal falin oo dadka khayr ku sheegay asna aan shuqul ku lahayn kaas ayuu ahaa marka caalimka laga hadla waa qofkii ilahi subxana wa taala cilmigiisa barta cilmigana ku camalfala cilmigana ka danqada cilmigana u danqado dadka cilmiga inuu barana ka shaqeeyo diinta ilaahi subxana wa tacaala la jecla ay ka hayso weyaan kaas ayaa muxuu caalima laakiin ninka mustahtirka oo diinta alla ku muxuu dadka kaga fiijinay camalkiisa cilmigu xambaarsan yahay xumaanoo dhan isaga ayaa aabbo ah qabyaalada isaga aabbo ah xaaraan cunka saa aabbo ah daafxumid asaa aabbo ah meel xun istaag asaa aabbo ah waxa weeyaan ummadda isku darkeeda asagaa aabbo ah yani dhaqan xumoo dhan xisho darro asaga aabbo ah kaas marka waxaa weeyaan ficilkiisa iyo wuxuu samayna ayaa diinta ilahay dadka ugu reebaya oo diinta ilahay ugu celinaya markaasa dadka waxay dhahayaan warkantuuga soo war hanoo geynin culamo ah culmo xaggee marka mushkilad runtii aad u weyn weyaan kuwa ayaga marka haddii maa sulta islaami ay lahayd in kuwa ayaga xabsi inta loo qaato xabsi laga buuxiyo oo dadka laga qabto ila dadka diinta ka fasaadinayaan dadka diinta ay waxugu noqonayaan lusuus wa tuuga diinta ilaahay dadka ka mancina wa waa jidgooyaal muxua diinta dadka celinaysa qofka diinta masjid soo geli lahaa oo imaan lahaa culimada soo raaci lahaa mid caalim ahoo cilmi ama aqoon lah oo diinta ilahay ku ciyaara ayuu arkaya oo inta hadda sheegin in kasii xun samayni markaasuu culimada la sheegay ma kuwaana diinta la sheegay ma qaar ku gaaloobeen diinta ugu baxayaan diinta ay ugu baxayaan qaarkood dadka qaaroo muxuu ahaa dhaqan xumida meelaha qaar joogi jiray marka hadda yurub meelaha tageen waxay dhaheen ilahayga naga soo xureey ama hadla diintii baa isaga tageenba marka arrimaha iyaga qofka daalibi cilmiga waa inuu xoogga saaro cilmiga alla socodsiiya muxuu ahaa camalka weeyaan kaas ayaa caalima allahuma ajcalna min haulaa xadiidka saddex boqol iyo iyo labaatanaad kuwaas aan sheega waa kuwa muxuu ahaa diinta ilaahay barta kuna camal fala xadiidka saddex boqol iyo todoba iy labaatanaad can xudayfata ibn imaan waxaa laga wariyey radi allahu taala arda saxib sir rasul lah sl sl qala wuxu xudayfa qaala rasul rasulka ale wuxuu yidhi sal l slem yadrusu wuu indiraasi doonaa ama wuu tirtirmi doonaa baabi'i doonaa alislaamu islaamka iyo macaalimtiisa way tirtirmi doonaan iyo cilmigiisa kamaa yadrusu siduu u indiraaso ood u tirtirmood u muuqbeelo washyu thawbi marada muxuu ahaa kalarkeeda iyo marada muxuu ahaa eh, raangigeeda marada midibkeeda sida muxuu ahaa mara buluug aad soo gadatay marka la isticmaalo oo la isticmaalo oo la isticmaala buluug wuu baaba'aya ilaa marka dambe muxuu ahaa iska eber noqdo waxaad soo gadatay mid casaan ama guduuda saas oo kale markii muddo la isticmaalo wuu iska baaba'aya sida marada ay u baaba'do iyo calaamadihii ku yeelay ayuu muxuu ahaa islaamka macaalimtiis u baabi'i doontaa waayahay xataa laa yudraa ilaa aan laga garaynin maa siyaamun soon wuxuu yahay walaa salaatun salaadna waxay tahay walaa nusukun xaj iyo waxaa weyaan gawrac wuxuu yahay walaa sadaqatun zake waxay tahay ilaa arintaa dadka ay ka gaaraan walyusra kadibna waxaa la lagu soo dheelman doonaa calaa kitaabillahi kitaabka alle fii habeen baa lagu soo dheelman doonaa kitaabka alle wa akhiru zamanka falaa yabqa kama baaqi noqda fi lardi arada minhu xaggiisa aayatun hal aayad hal maraa la qaadi doonaa weyaan wa tabqa kadibna waxaa soo baaqi noqon doonta xilligaas waa xilligii tan dambe waa xilliga waxaa weeyaan yani juuj iyo maajuuj iyo ah, masharaad saaca inteeda badan ay dhacday amaba meelaha qaar ay mxu ah ka dhici doontaa weyaan ilan haddaba meelo nocaas way jiraan insha la waa misaalin doonaa wa tabqa waxaa soo hari doonta dawaa'ifu kooxa oo min annaas dadka ka mid ah ayaa soo hari doona ashaykhu sheekh ayaa soo hari doona alkabiiru iw alcajuuzu waa yeel nacam wayabqa ashaykhu alkabiiru waa nin qof mxuah waa yeelho weyn iw alcajuuzu haweeney mxuah waa iyadna weyn cajuuzo ah anaga cajuuzada cayd aan unaqana lakin cayd baan unaqana lakin cajuuska waxaa weyaan dumarka marka ay qofta weynaato ayaa cajuuz laska yirahda wya lakin soomaalida waxaa weyaan ay ku yaro tuuraan ayb asheikhu sheekh oday alkabiir ee weyn iwal cajuuzu qof dumar haweeney oo weynaatay yaquuluuna kadibna waxay dhahayaan labada iyaga iyo la nooca adraknaa waxaan ka gaarnay ama aan heleelnay adraknaa waxaan ku soo gaarnay aabba'anaa aabbayaalkanaga calaa hadi lkelima kelimadan ayag ku dhawaaqa ayaan ka maqalnay aabbayaalkeen ayagoo kelimadan ku dhawaaq ayaan ka maqalnay laa ilaaha ila allah kelimadaan abayaalkan ka gaarnay wax kale maahan salaad iyo soon iyo zaka iyo xaj iyo acmaal kale ha ka laakiin kelimadaas ayaan abayaalkan ka gaarnay fa naxnu ana naquuluha anagana naquuluha waan dhehayna saas arrinta ayada waxay ku dhacday mataqaanaan walaalaheen midowga safiti niminkan loo yaqaano oo hadda berigii muxuu ahaa ruushka niminkan ruushka hadda saldhig uu yahay midowga safiti loo aqooni jiray itixaad sovieti yacni caalam alislaami oo hadda dowladahan hadda ka madax bannaanaday azerbaijan iyo kazakhistan iyo tajikistan iyo dalalkan mxuu ahaa eh, ka eh, ka madax banaanaaday iyo xataa muslimiinta ruushka ku nool kitaab musxaf looma ogolayn salaadna looma ogolayn qur-aanna looma ogolayn muxuu ahaa salaad iyo baabka ayaa sheegin walaa soom ilaa muxuu ahaa muddo toddobaatan sano ah saa lagu soo waday markaas caruurtii waxaa soo baxay tawxiidkii basna ay kusoo haraan magaalooyin iyo dalal dhan baa kusoo haray hadda markii un sagaashankii ay minkaarqabooyinka ilahay u burburiy iyo sagaashan kowdii ay burbureen boris yelson iyo gacantiisa ilahay uu ku burburiy subxana wa tacaala wixii ka dambeeyey ayaa marka islaamnimadii iyo dacwadii iyo khayrkii labkow min jadiida laga soo bilaabay waxaa lamidan ah, minkan walahi malawi malawi dal dhan oo muslim ayuu ahaa haddana maanta waxaa weeyaan yacni kaniisadana mar ay maalin ay galayaan qaarkood dhankan kalena waxaa weya masaajidkana mar bay galayaan kalama yaqaan xataa wixi waa iskaga darsameen tawxiidka ku dhawaaqayaan mxuuaayeli jahligii islaanima ay soo gaarin isticmaalkii ama istixmaarkii ayaa qabsaday gaaladii ayaa ka adkaatay kadibna cilmiga ayaa ka lumay wahaakada marka horena cilmiga iyo tawxiidka waa soo gaarsiiyey culimo sooma gaarsiiyin dadka tujaarta aha nimanka xadaarnimada ahaa iyo dadkii eh, ganacsiga ahaa sideenoo kale ayaa waxaa weya soo gaarsiiyey marka cilmi raasik oo weyn meesha kama jirin alcumuum marka waxaan kala jeedaa saas ayuu nabigeena calayhi salaatu wasalaam caddaynayaa in waxa weeyaan dadkaas noocaas ay aakhir zamanka imaan doonaan faqaala silatu ninka sila la yihahda ayaa xudayfe wuxuu ku yidhi oo xadiidka wariyey taabicigaasaa wuxuu ku yidhi maa tugnii canhum laa ilaaha ila allah kelimadaas laa ilaaha ila allahu ah oon soon lahayn oon salaad lahayn oon zake lahayn oon xaj lahayn maxay u tari wahum ayaga laa yadruun ayna garanayn maa salaatun salaad waxay tahay walaa siyaamun wuxuu yahay walaa rusukun xaj amaba gowrac wuxuu yahay walaa sadaqatun sadaqa waxay tahay waxba ka ogeyn maxay muxuu ahaa ay u taraysaa faarada canhu xudayfatu xudayfe ayaa dhinac kale u jeestay uma intaa kadib aqbala caleyhi wuu kusoo jeestay fi aaliati marka saddexaad dhowr jeer ayuu warkaas weydiiyey faarada canhu xudayfatu xudayfe ayaa ka jeestay weyaan uma intaa kadib radadaha caleyhi alaaan saddex jeer ayuu ku celceliyey ninkii kullu dalika kullu dalika kaas dhammaantii ama mar kastaba yucridu canhu ka jeesana xudayfatu xudayfa uma aqbala caleyhi fi aaliati marka saddexaad ayuu marka usoo tunjiihim waxay ka badbaadinaysaa min annaari naarta ay ka badbaadinaysaa tunjiihi min annaari tunjiihi asilatu tunjiihi min annaar saddex jeer ay wuxuu ku yidhi alaaan saddex jeer naar bay ka badbaadinaysaa oo naar bay ka badbaadinaysaa oo naar bay ka badbaadinaysaa xadiidkaas imaam imaaja ee soo saaray waana xadiis saxiixa marka dadkaas noocaas oo jahliga uu saa u dishaday oo xaaladooda halkaas ay gaartay kelimadaas tawxiidka macnahaas iyo wanaaggaas ayaa waxaa weya maalinta cilmiga la qibdoodo cilmi uusan meesha olin u taraysaa weya xadiidkan wuxuu ka mid yahay axaadiista qofka muminka ah oo rajada aadka u badan aadka u badan ilahi uu xiraa subxaana watacaala macaasida aan samaynayn dembiga aan ku dhacayna tabardaridanaga yani dulmiga aan ku dhacayna iyo waxyaabahaas marka qofka uu quus gaaraba axaadiistan xadiidkan iyo axaadiis lamidka ayuu marka muxuu ahaa nafta kusoo celinayso qofka uu muxuu aha naxariista alle subxana watacaala inuu dib u milacsado ayaa keenaysa weya nasal allah asalama walcaafiya fi daarayn baabu samaaci sagiiri baabu samaaci sagiiri canuga yar diinta dhegaysiga u dhegaysto iyo cilmiga xambaarku u xambaaro iyo wa tacliimihi iyo cilmiga in la baro ayuu baabkan u baab yahay inay ansaxaysa canuga yar inaad cilmi xambaari karo cilmi uu maqli karo cilmi la maqashin karo cilmina uu fahmi karo soona xambaari karo markuu weynaadana uu cilmigii laga qaadan kara ayuu baabkan u baab weyaan baabu samaaci sakiiri canuga yar cilmiga maqlitaanka u maqla iyo xambaaritaanku soo xambaara iyo wa tacliimi baritaankiisa ayuu baabkan u baab yahay inuu arin inay arrin tahay arin sax inay tahay uu baabkan baab yahay oo sugan xadii saddex boqol iyo sideed ibn rabic waxaa laga wariyey maxamuud ibn rabic ibnu suraaqa wey alansaari abu naciim aa la yihahdaa eh, wuxuu geeriyooday sagaal iyo sagaashanka jirada nabiga marka ahayd ayuu geeriyooday nabigeena cala sl slam hijradiis markay ahayd sagaashan iyo sagaalkii ayuu geeriyooday weeyaan qaala wuxuu ninka la yihah ibn rabic waa dhallinyarada yaryaraydo muxuu ahaa saxaabada nabigeena wiilish yaryaraa oo ordad ahayd weyaan qaala wuxuu yidhi caqaltu kasay oon xasuustaa min anabi nabiga waxaan ka xasuustaa calayhi salaatu wasalaam majatan tufitaan oo majaha uu ku tufay fii wejhi wejigayga ayaan xasuustaa wa ana ana ibnu khamsi siniina shan jir aan ahay min dalwin wadaan biyo intuu afka nabiga ugu kabaday calayhi salaatu salaam kadibna wejiga uu iga tufay biyahaas ayaan xasuustaa aniga oo muxua shan sano jira saas ayuu leeyahay radi allahu taala arda nabigeena ilmaha uu la ciyaari jiray alai sl yani wax badan ayuu weydiin jiray aadna u jeclaayeen kuwa uu mxuuaha awoog u yahay qaarkood ayaa salaada farad isagoo mxuuaha ku jira ayaa dusha ka fuli jireenoo marka mxuu ahaa sujuudi aa la dheerayn jiray qaar baa mxuu ahaa markii aad ka dhinto waxyaabahay ku ciyaari jireen intuu nabigu imaada wuxuu dhihi jiray maa facala nuqayr muxuu ahaa eh, shimbirkaagii yaraa muxuu sameeyey yaa cumayr maa facala nuqayr marka nabiga mulaatafadaas iyo ilmaha inuu mxuu ahaa ciyaaro iyo inuu mxua qalbigooda soo dhaweeyey iyo dhaqan ay u ahan jirto nabigeena calayhi salaatu wasalaam marka waxa weeyaan tufitaanka markuu ku tufa dhan waa baraka nabigeena ala sl afkiis waa ka soo baxay oo kushin waa baraka dhan canuga iyo mulaaطafa iyo soo dhaweysasho ila ilmahu ad aragta marka biyaha ay ku ciyaarayaan ayagaa isku tufaano biyaha isku shubaano wahaakada wamaa ilaa dalika marka dhaqan wanaaga nabigeena ay kutusanaysaa sidoo kale canuga yar inuu cilmi xambaari kara marba hadduu yahay bishari an yakuuna mumayizan cunug tamyiiz leh oo kala sooci karo hadduu yahay waxaa weyaan haaliban tamyiiska culimada inta badan waxay dhahaan shan sano ayuu si toosa ah ugu bilowdaa ayay dhahaan weyaan inkastoo ilmaha ay kala duwan yihiinoo cilmo ayagoo shan sano ka yar tamyiiska gaari kara laga yaabo qaarna ayagoo shan sano ka weyn ay tamyiiz ay dhici karto laakiin haalibka saas weyaan baabun lam yahusa musa ku gooni yeelin aal lbeyti aala beytka nabigeenna kuma gooni yeelin bicilmin wax cilmi kuma gooni ayuu baabkan u baabiya weyaan iyo nimanka shiicada ama raafidada waxay aaminsan yihiin in nabigeena calayhi salaatu wasalaam cilmi gooni ah uu u dhiibay ood ugu tagay ood dhaalshiyey dhaxal siiyey sayd cali iyo awlaadiisa aalubeytka saasay aaminsan yihiin weyaan arrintaas arrin jirta ahayn ayuu baabkan u baabiya weyan xadiidka iyo sagaal iyo labaatanaad can caliin radi taala arda qal wuxu yhi cali maa cindanaa agtanaga ma ahanin kitaabun kitaab oo naqra'ahu aan akhrino maa cindanaa agtanaga ma ahnin kitaabun kitaab ma ahnin naqrahu aan akhrino ilaa kitaab ullahi kitaabka alla mooyane hayra hadihi saxiifati waraaqdan waxaanan ka ahayn kitaabka allo qur-aanka iyo waraaqdan waxaan ahayno ma annaga aan hayno haddii aalabeyt aan ahayn lama arko weyaan qala wuxuu yidhi fa akhrajaha wuu soo saaray sayid cali fa idaa fiiha gudaheeda waxaa ku sugan ashyaau waxyaaba oo min aljiraaxaati dhaawacyada iyo muxuu aha jiraaxada dhacdo iyo wa waraaqda ku qornaa almadiinatu magaalada madiina xaramu waa xaram magaalada madiina maka xaram ay ahayd waa la yaqaanay laakiin magaalada madiina ayadna waa xaram almadiinatu magaalada madiina xaramun waa xaram maa bayna cayrin buurta cayr loo yaqaano ilaa hawrin ilaa buurt hawr la yihahdo cayr waxaa weeyaan magaalada dhanka koonfureed kaga taala dhanka qof markaad maka qof ka imaado magaalada soo gala miiqaadka ama dulxulayfa eh, ayay taqriiban dhanka koonfur xigta ay kaga dhegan jidka ayaa soo agmari waxay ku dhegan tahay oo qofkii usan kaga siratayn usan kaga lumaynin markii aad soo gaarta meesha hadda eh, controolka ama checkpointiga magaalada madiine laga soo gala marka maka laga imaada markii aad taagan tahay ayaa buur aad u weynay mxuu dhanka midigta oo yar hore ay ka qabanaysaa buurta ayaa ceyr la yidhahdaa tawarna waxaa weeyaan buurta weyn oo uxud ayadna magaalada madiine dhanka waqooyi kaga taallo dusheeda ay ku taallaa marka buurta uxud dhammaanteed xaramka madiine ay ku jirtaa weyaan cayrna ayadna waa saasoo kale ilaa cayrna waxaa weyaan qeybqeyb ka mid a ah kulligeed maahan waaya marka waxaa ku sugan marka almadiinatu magaalada madiina xaramun wa xaram maa bayna cayrin buurta cayr la yihahdo ilaa hawrin ilaa buur hawr la yihahdo inta udhexaysa ayay mxuu xaram weyaan faman axdaa qofka soo kordhiyo oo soo dirsiyo fiiha magaalada madiina gudaheeda xadaan wax bidca ah ama macaasi ah, ama xumaan ah ama dhaqan xumi la imaado aw awa ama soo dhaweeya oo kusoo mxuua dabaala oo ku martiqaada muxdian qof muxuu ahaa xumaan iyo bidca iyo dhibaato wato fa calayhi dushiis ha ahaato ama dushiis waxaa ahaanaysa lacnatullahi lacnada alle oo naxariista alle laga fogo ciyaada billah iyo walmalaaikata malaaigta alle mxuu aha nacladooda lacnadeeda iyo wanaas dadka ajmaciina dhammaantood nacladooda dushiis ahaanays weyaan ciyaada billah laa yuqbalu minhu lagama aqbala yowma alqiyamati maalinta qiyaama sarfun sunna walaa cadlun muxuu ahaa lagama aqbala farad iyo sunnatoon lagama aqbalo waman waalaa qofkii xiriiriyo oo weli ka dhigto oo inay sayid u yihiin sheegto qowman qolo bikayri idni mawaaliihi dadkii isaga muxuu aha xureeyey oo weliga u ahaa ayaga oon idmin qof kale weligaad ii tahay yidhahda oo muxuu ahaa hoosgala fa caleyhi dushiisa ahaata laa yuqbalu lagama aqbal minhu xaggiisa yowma alqamati maalinta qiyaama sarfun walaa cadlun sunno iyo muxua faratoon lagama aqbalo weyaan wa dimmatu muslimiina muslimiinta dimadooda iyo magantooda wa dimmatu lmuslimiina muslimiinta magantooda ay wax magangeliyaan waaxidatun waa keliya inteena meesha fadhina haddii nin ka mid a uu wax magangeliy qof magangeliya inteena kale waxa weeyaan asaga ayaan ku gowracannahay qofka asaga ah maganta waa hal un qofka muminiinta iyo haddii ay qof khalaas intanaga kale waxaan ku qasbannahay inaan ninka asaga maangelin wuxuu maangeliyey wadimat lmuslimiina muminiina wadimat lmuslimiina muslimiinta magantooda waaxidatun waa mid weeyaan yasca waxaa u shaqeeyo amaba qaado biha ayada adnahum kan ugu martabada yar ugu da-da yar ugu muxuu ahaa booska yar oo dadka ay liidaan kaas ayaa u istaaga weyaan oo u istaagi kara faman ahfara qofkii ku ballanburiya ama ballantiisii muxuu ahaa buriya musliman qof muslima magan uu qaaday magantii muxuu inta ka daba taga kadibna dhibaateye fa calayhi dushiisa ha ahaato ama dushiisa waxaa ahaanaysa lacnatullahi lacnada alle iwalmalaaigta malaaigta iwanaasu dadka ajmaciin dhammaantood weyaan laa yuqbalu lagama aqbalo minhu asaga xaggiisa yowma alqaamati maalinta qiyaama sarfun walaa cadlun sodha iyo faratoon lagama aqbalo weyaan saasuu nabigeena cadayna sala allahu calayhi waali wasalam marka maxalushaahidka maxay ta marka maxalushaahidka waxaa weeyaan sayid cali radi allahu taala arda wuxuu cadaynaya wuxuu leeyahay annaga wax aan hayno oonan waraaqdaas waraaqdaas iyo kitaabka alanian ma jirto waraaqda intu ku qoran intuuba ku sheegay marka niminkan la yihahda sharaafidada ama shiicada oo sheeganayaan in nabigeena sala allahu calayhi waalihi wasalam uu qur-aankii qayb ka mid ah aalubeytka ugu warramay qur-aankii intaa la qariyey oo sheeganayaan aalubeytka cilmi gooni inay haayaan oo sheeganayaan in muxuu ahaa diintii ay naaqis tahay oo sheeganayaan sid cali cilmi badan in loo dhiibay arinta ayada waxba inayna jirin isaga ay caddayna weyaan bawaadirtaas iyo arrinta ayada berigii la onkay ama la asaasayna isagoo nool sayid cali ayay soo baxday isagii laftirkiisii ayaa radiyey weyaan isagoo la weydiina noo iman doona insha allahu tacala wa fii riwaayati riwaayat oo libuhari bukhaari uu soo saaray can abi juxayfata waa laga wariyy radi allahu taala arda qala wuxu yhi abi juxayfa qultu waxaan ku yidhi licaliyin cali waxaan ku yidhi radi allahu tacala arda hal cindakum agtiinni miyuu ahaaday shay-un shay oo min alwaxyi waxyiga ka mid ah ilaa maa fii kitaab illah kitaabka alle wax kusugan waxaan ahayn oo waxyi mi adinka aad xabadda waa muxuu mxuuah masagada iyo haruurka iyo wixii la midkaa ayaa xaba la yidhahdaa xabadda abuurka allihii muxuu aha kale dhambalay markii la tallaalo oo baraa uumay annasamata naftana uumay ayaan ku dhaartay maa aclamuhu ma ogi wax haba yaraatay annaga noola dhiibay oo nagu goolyeeli ma ogsoona weeyaan ilaa fahman fahm oo oh, yuctiihi lahu alla weyne uu siiya oo minal quraan quraanku ka siiyo gooni ilahay qur qof ka fahansiiye waa baab kale laakiin habay yaraatay annaga wax muxuu ahaa goonin oo lama arko weyaan allan ku dhaartay wamaa fii hadihi saxiifati iyo waraaqdan aad u jeedaan wixii ku sugan qultu waxaan yidhi wamaa fi saxiifati saxiifadan waraqdan maxaa ku sugan qaala wuxu yidhi alcaqlu diyada ayaa ku sugan fakaaku asiiri qofka muxuu la qafaasho in lasoo furta ayaa ku sugan wa an yuqtala muslimin qof muslim inaan loo dilin bikaafirin gaal uu dila darteed aan loo dilina intaas ayaa kusugan weyaan iyo inti kale uu sheegay intaas ayada waxaan aan gacan ku hayna lama arka ayuu yihi sayd cali radia allahu tacala an ardaa marka nimankan shaacada waxay sheegayaan waxba kama jiraan marka waxba kama jiraan xadiis saddex boqol iyo soddonaad can abi ufayl waxaa laga abi ufayl waa taqaanaan caamir ibnu wailata leyti radia allahu taala an ardaa waa saxaabada nabigeena calayhi sala slam ragga ugu geerida dambeeyey ayuu ka mid ama ninka ugu geerida dambeeye markii hijrada nabigeena ahayd boqol iyo toban ayuu geeriyooday radi allahu taala arda saxaabigaas ayaa qaala wuxuu yidhi su'ila caliyun sayd cali alla weydiiyey akhasakum miyuu idinku gooliyeel gooniyeelay rasu rasuulka alle bishayin wax cilmi gooniyoo nabiga idinkaga tagay miyaa jira weeyaan fa qaala wuxuu yidhi maa khasana rasul rasuulka naguma gooniyeelin bishayin waxna oo lam yacuma bihi uusan ku guud yeelin annaas dadka kaafatan dhammaantood uusan u guud yeelin ama uusan wada muxuu aha siinin ama uusan wada barin ilaa maa kaana wuxuu ku tanagalkeeda haada ee kana ilaa fii qiraabi sayfi sayftaydan galkeeda oo haada ee kana muxuuah waraaqdan ku sugan ma oyani qala wuxuu yidhi faahraja kadibna wuxuu soo saaray saxiifatan waraaq maktuubun fiiha ay ku qoran tahay lacana allahu allaha naclado man dabaxa qofka u gowraca ligayr illahi alla waxaan ahayn walacana allahu allaha naclado man saraqa qofkii xado oo marin habaabiyo manaara alardi arlada xuduudeeda iyo soohimaha cidda muxuuaha allaha naclado iyo intii hore ayaa ku tahlay weeyaan walacana allahu allaha naclado man lacana qofkii naclado waalidayhi labadii dhasho weyan walacana allahu allaha naclado man awaa muxditan qofkii ahlu bidca soo dunta oo hoos soo gashta oo difaaca allaha naclada waa intii un muxuu ah aan soo marnay oo muxuu aha alfaad ay kala duwan tahay weeyaan xadiis saddex boqol iyo ko iyo can qays bni cubaadin waxaa laga wariyey qays ibni cubaad alqaysi weyaan albasri taabiciinta kuwooda weyn ayuu ka mid ahaa wuxuu geeriyooday hijrada nabigan markay ahayd sideetanka ayuu geeriyooday qaala wuxuu yidhi qultu waxaan ku ihi caliyan calin ba waxaan ku idhi akhbirnaa noo sheeg can masiirika socodkaadan haadaa ee kana acahdun ma ballan iyo ogaal oo caahidahu ilayka uu kugala ballamay ama aad kug kuga ogaaday rasul rasuulka alleh oo cilmi iyo muxua dardaaran aad nabi kula dardaarmi miyaa am ra'yun ama waa ra'yi oo ra'aytahu adiga aad aragtay oo ku muuqda noo sheeg fa qala maa cahida ma ballamin oo ogaal noogama tegin eh, maa cahida igama tegin ilaya aniga rasul rasuulka alle bishayin shay walaakinahu walaakina warka lagu laabay hu isaga ra'yun waa ra'yi oo ra'aytuhu aniga aan arkay weyaan macnaheeda maxay tahay sayid cali radi taala anu arda waa tii berigii culayska uu maray oo horaan aan u sheegnay dac maa bayna asaxbi saxaabada dhexdooda wixii dhex baabkaas baab la gala ahan tilka dimaun salama allahu minha suyuufana eh, fahal taslaw minha alsinatuna shicaarkaas qofku inuu qaato wa waxaa weeyaan dhiigiyaha iyagoo daatay ilaahay wuxuu ka badbaadiyey subxana watacala seefahanagi iyo xabaddanagi ayuu alla ka badbaadiyey ummad kale weyaan tilka ummatu qad khalat laha maa kasabtu lakum maa kasabtum ah, fahal taslaw minha alsinatuna marka carabkeenna inay ka badbaada maxaa diidi alcawaasim min alqawaasim haloo noqdo atiyaan dhihi jirnay duulaanada ayaga ahaa laba ayaa ugu weynaa waad garanaysaan sifiin iyo mowqic sifiin iyo iyo iyo mawqcat aljamal labadaasa ugu weynaa marka mawaaqicda ayada mid ka mid ah isaga u socda ayaa ninkaas la yidhaahda qays oo raggii cali la socday ka mid a ah, ayaa wuxuu yidhi socodkaan aan u soconna iyo duulaankaan aan u soconna iyo dagaalkaan aan u soconna ma nabigeenna kuuga ogaa sala allahu calayhi waali wasalam mise waa ra'yi adig kuu muuqda muxuu yidhi sayd cali radi allahu taala arda nabi moxamed calayhi salatu slam wax haba yaraataad uga ogaay ma jirtuu yidhi bal arka de qofka haddii aad baail raadis yahay wuxuu dhihi lahaa oo dadkan ay saas doonsan yihin nabi maxamed a igala daarmay alayhi salaat slaam laakin xaashaahu makallaahu jannada raggi loogu bishaareeyey muxuu ahaa si sahal loogu bishaareyni nabi maxamed alai sl slam diintan muxuu ahaa ka soo rag noocaas ma ahayn weyaan radia allahu tacala ardaahum walow calaa anfusikum aw lwaalidayn yani wa ku marqaati furayaan walow ayaga haku go ayaga muxuu aha ku jiifto laakiin xaqi xaggiisa ayay marayaan marka wuxuu yidhi haba yaraatay waxaad nabi iga waa aniga arrin ii muuqatay arrin ii muuqata oo inay sax tahay oo diinta alla saa in loogu ay tahay oo nusrada ay ku imaanayso oo muslimiinta lagu midayna saana ii muuqata waa ra'yi aan ii muuqda ee waxa nabi maxamed igala dardaarmay ma ahna ayuu yidhi radi allahu tacala marka waxaa weeyaan cilmiga waxaan ku jirnay in aalubeytka wax cilmiga lagu goon yeelay ayna jirin intaasoo nusuus aan soo marnay dhammaan waxay caddaynayaan wax gooni ah sayd cali iyo aalkiisa la siiyey oo cilmi ah inayna jirin ayaa intaas oo axaadiia ay caddaynayaan weyaan baabo karaahati su'aali ahli kitaab dadka ahlu kitaabka الله أشهد ان محمد karaahati suaali ahlkitaab ahlukitaabka in suaal la weydiiyo oo diin ahaan wax loo weydiiyo oo diinta ilahay wax laga weydiiyey inay karaahiya tahay oy fiicnayn ayuu baabkan u baabi weyan xadiis saddex iyo laba iyo soddonaad can abi hurayrata al radi allahu taala arda qala wuxu abu hurayra kaana waxay ahayd ahlukitaab ahlukitaabka yaqra'uuna tawraata tawraat oo nabi lagu soo dejiyey kugu ahriyo bilcibraaniyati luqada cibraaniga ay ku ahrin jireen wayufasiruunaha waxay ku fasiri jireen bilcarabiyati af carabi fasiri jireen liahli islam dadka ahlislaamka faqala rasu u yih sl sl laa tusadiqu ha rumaynina ahla kitaabi kitaabka rumaynina walaa tukadibum hana beeninina waquluu waxaa tiradaan aamana waxaan rumayna bilah alweyne ayaan rumayni iyo maa wixii unzila lasoo deji ilayna anaga saas dhah ayuu nabigeena yihi ala sla slam maxaa yeele haddii aad u rumaysaan kitaabkooda muxaraf wax badan ay ka bedeleen oy ka hadlayeen waxaa laga yaaba waxay bedeleen inaad ilaahay inuu yihahdo malayso ood rumayso lamana beeninayo waxaa laga yaaba waxay kuu sheegayaan qaybo marka laa tusadiquum walaa tukadibuum han u rumaynin hana beeninin waxaad tihahdaan anaga waxaan rumaynay ilahay wuxuu nagu soo dejiy subxana wa tacaala halkaas iyada istaaga ayuu nabigeena caday sala allahu calayhi waaalihi wasalam xadiid saddex boqol iyo saddex iyo soddonaad can bn cabaas can ibn cabaas waxaa lagu radi allahu taala anhuma qalu cbdullahi bn cabaas kayfa sideebaad tas'aluuna u weydiinaysaan ahla kitaab ahla kitaabka can shayin shay saddex ugu weydiinaysa ahlkitaab saddex u weydiinaysaan wa kitaabkum kitaabkiinana aladii kaasoo unzila lagu soo dejiyey calaa rasul rasulka a sal slm axdau mid cusub uu yahay oo mar dhow la soo dejiyey dejintiisa cusub taqra'uunu ahrinaysaan maxdan isagoo barax tiran lam yushab aan la barxin isagoo mxua ah khaalis ah oo nadiif ah oo mxua ah dhamaasho tiran oo khaalis ah oon la barxin ayaad gacanta ku haysan ahrinaysaan laga soo bilaabo suurat alfaatixa eh, ilaa min aljinati wannas intaas ayaad gacanta ku haysaan oo haba yaraatay barax iyo waxba aanan lahayn waqad xadaakum wuxuu idiin ana ahla kitaab ahlkitaab badaluu inay badeleen kitaab allah amaba qur-aanka idin sheeg weyaan walaqad xadaakum qur-anka wuxuu idin sheegay ana ahlkitaab ahlkitaab badaluu inay badeleen kitab allah kitaabka ale waqayaruuhu ay dooriyeen wa katabuu ay ku qoreen biaydiihim alkitaaba fawaylu liladiina yaktubuuna kitaaba biaydiihim uma yaquuluuna hada min cindi illahi liyashtaruu bihi amana qaliila fawaylu lahum mima katabat aydiihim waylu lahum mima yagsibuun qur-aankana wuu sheegay nabigeena uu sheegay sal allahu aleyh wali wslm wa katabuu ay ku qoreen biaydiihim gacmood alkitaaba kitaabka oo qowlo ay yihahdeen huwa isaga min cindi illahi allaagtiisuu ka ahaday ay ku iibsadaan bihi isaga amanan hanti iyo dhaqaalo iyo lacag qaliilan ay yar weeyaan alaa yanhakum yuusan inka reebaynin maa jaakum wuxuu idiin imaaday oo min alcilmi cilmiga qur-aankii iyo sunnada nabigeena an masalatiim inaad ahlo kitabka wax weydiisaan so inkama reebaysa weyaan maad ka reebtantaan laa maya wallahi baan ku dhaarteen maa ra'inaa ma arki minhum ayaga rajula nin oo yasalukum idinka weydiinaya can iladii kii unsila calaykum qur-anka idin kusoo dejiyey mi ahlu kitaab imaada oo idin weydiina ma arkin adig ma u daba socotaan ayuu mxuu ninka la yidhi abdullahi bin cabbaas uu le radia allahu tacala arda dad buu canaananayaa oo nimanka ayaga ah isku mashquulinayaan waxyaaba gacmooda ku jiray xadiid saddex boqol iyo afar iyo soddonaad can abdillahi bin camr bin caasi radi allahu taala anhu qala wuxu abdullahi bin camr kaana kaana nabiyullahi nabiga alla wuxuu sal slam yuxadiduna mid nooga sheekeeya can bani israa'iila reer bani israa'iil ayuu nooga sheeken jiray mararka qaar xataa yusbixa ilaa ka waabariista weyaan uma yaquum wuu istaagi jiray ilaa cudmi uma intaa kadib maxaa idiin qoran cafwan maa yaquumu uma kici jirin ilaa ilaa cudmi salaatin salaad farad a mooyn wa kulama kici jirin yani nabigeena sal l slm siduu hadalka u wada mxuu ahaa u wada nimanka reer bani israiil ayaa la waabariisan jiray oo salaada fajar ilaa laga gaaro oo salaad faradka laga gaara intaas ayaad ka sheekayn jiray xadiuu can bani israiil walaa xaraj waa tii nabigu yiri ala sl slam in laga sheekeeyana waxaa weya faqsusu lqasasa lacalahum yatafakaruun inay yatadakaruun inay muxua waana qaataan dadka ay ku waana qaataan oo waxyaabihii meelihii ay ku khaldameen aan lagu khaldamin meelihii ay ku guulaysteen lagu guulaysto oo muxuu aha la barto wax loo baahan yaha saasuu nabigan ugu sheegan jira alai sl slam saddexda nin oo abras iyo aqra iyo acmaagi kii muxuuaha bidaarta lahaa iyo kii indhoolka ahaa iyo kii waxaa weeyaan kii barasta qabay iyo kii bidaarta qabay iyo kii indhoolka ahaa waa tii nabigan uu ka sheekanay alai sl slam yani qisasta ree bani israil nabigan uu ka sheekeeyey naagtii mxuu ahaa baqigii ree bani israiil hayd islaantii haweenayd dhillada ahayd oo eyga waraabisay wamaa ilaa dalika weligiis nabigeena saasuu uga sheekayn jiray ala sl ree bani israiil maxaa yeelay ummad ilaahay subxaana wa tacaala uu aad ugu nicmeeyey oo wanaag oo dhan uu siiyey oo khayrkii aduun adduun sugnaan uu siiyey samadii muxuu wixii ku jirin rabbi uu usoo dejiyey subxana wa tacala almanna wasalwa oo intaasoo muxuu aha badda loo kala dambalay oo waxaasoo wanaag loo sameeyey oo waxaa weeyaan war meeshaan gala magaalada waalidiin ladin fura baytulmaqdis la yidhi kadibna akeekan iyo muran iyo diidma iyo nukraan iyo caasinimo iyo dulmi la taagan imtixaana ayay ahaayeen waa niminka la soo istaagay arina allaha jahratan kuwa soo doortay ee ilaahay si bacwaan ah iyo caddaan indhahnoosaar la soo istaagay markaas hal mar muxuu ahaa fa akhadtum yani markiiba waa la mirdabool dhammaantood waxa weyaan jac ayaa lagu rida markaasay mirdaboolmeen markaasaa nabi muuse calacala le rabbi low low shita ahlagtahu min qabl ayaay rabbiyow markii ay halkaa joogeen aniga iyo ayaga waadna halaagi leed nimankii aan soo dooray oo mxuu ahaa wafdiga aan soo bixiyey adigu halaagaysaa seen meesha ugu noqoni waa kada yani ummad imtixaan ah ilaahay subxana wa tacaala waxaad u sameeyey oo fadli ah iyo inta mxuuah karaamo la karaamay iyo dulliga ay istaageen wax lala yaabo runtii lidalika qur-aanka qisa ree bani israiil intuu ilahay ka warramay cid uu ka warramay lama arka nabigeenana sal l sl laakiin waxaa imaan karta su-aal alabat cilmiga is karaan nabigeena sal l slm sida ka sugan eh, cinda albukhaari wa kaana yakrahu nawma qablaha walxadiida bacdaha nabigeena wuxuu karaahaysan jiray salaada cisha ka hore in la hurdo in salaada cisho kadib la soo jeedo oo waxaa weyaan la sheekeeyana waa nec tanna ma arkaysaan arrintan waa arrin maslaxa caama ayaa ku sugan cilmi ayaa ku sugan laakiin sheekada cantarbaqashka oo macnaha aan lahayn ayaa la diidaya laakiin samarka cilmiga iyo waxaa weeye maslaxada caamka muslimiinta iyo wixii la dhibaato ma lah wey lakiin hasaawaha iska caadiga iyo fari kudirarka iyo waxaad macnolaanta ayaa la diida weyaan intaana waxaa la diidayaa in salaada fajar amaba qiyaamaleynka qofka ay labadaa ka dayacmaan weliba salaada fajra usii daran waayahay imaam abu daawuud ayaa soo saaray waana xadiid saxiix ilisnaada weyaan kama qala shekh albani aleh amat la xadidka saddex boqol iy sodon iy shanaad can abi sacid alkhudri al radi allahu taala arda qala an nabi wuxuu ku yiri sal sl qala nabigeena wuxuu yidhi xadituu war ka warrama can bani israa'iil reer bani israiil ka warrama walaa xaraja dhibna ma lahan xadituu canii anna iga warrama walaa takdibuu hana been sheegina oo higa been sheegin weyaan xadiidkaas waxaa weeyaan waa xadiid sanadkiis uu jayid yahay isnaadu saxiix cala sharti sheikhayn baabu ma yuxadiu qowma baabun yuxadi اqowma dadka wuxuu u sheegayaa ood ugu sheekaynayaa ood ugu qisoonaya bimaa cilmi tablau tabluquhu ay gaarayso cuquuluhum caqliyaalkooda markii qofka aad dad aad wax u sheega ood cilmi dadka bara caqligooda waxay fahmi karaan in dadka uu sheega oo meelo ayaga ka weyn uusan la gelin ayaa loo baahan ya ayaa loo baahan marka arrinta ayada waa lagama maarmaan caruur yar ayaad cilmi u sheegaysaa markaad cilmiga barayso waa inaad si sahlan oo muxuu ah, ay fahmi karaan aad ugu dad cilmiga aan meelo bad meel sare ka gaarin ayaad wax u baraysaa waana danyaray ugu bilowda laakiin marka horeba haddii aad canugii cilmiga aad u bilaabaysa safiiniinta aad u bilaabi lahayd aad ugu bilowda bidaayat mujtahidka iyo muqni muxtaaj muqni ibnu qadaame iyo majmuuci aad ugu bilowda ood mxuu aha kutub alkhilaaf aad markiiba aad qoorta u surta kadibna aad mxuu ahaa waqad ikhtalafa alculamaa fi hadi lmasala calaa alaaa aqwaal aw amaaniyata aqwaal aw itna cashara sideed iy toban qowl baa laiskugu khilaafay masaladan qowl saasa ay yihahdeen ka saasa ay kadibna qofkii waxaa weeyaan indha intuu tataagulen war meesha meel ay wax ku yeelaan maahane kaba hog qaadanaya marka cilmilaan baa ku dhici marka waxaa weeyaan dadka in cilmiga in yar loo siiya waa laga maar mooyaane alculamaa rabbaaniyun marka laga warramay culimada qaar waxay leeyihiin aladiina yucallimuuna sikaara alcilmi qabla kibaarihi dadka cilmiga kiisa yar sida imaam bukhaari mxuu kusoo arooriyey fii saxiixihi waxaa weeyaan dadka cilmiga kiisa yaryar dadka baraan intaan kan weyn ay u gudbin saas weyaan marka dadka waxay fahmi karaan in looga bilaabo ayuu baabkan ubaabi weyaan diinta xadiid saddex boqol iyo lixi sodonaad can ali bin abi talib waxaa lgu radi allahu taala ardahu qala wuxu yihi sayd cali xadidu naas dadka uu sheekeeya bimaa yacrifuun waxay garanayaan atuxibuuna miad jeceshihiin an yukadab allahu alweyne in la beeniye wa la beeniye weeyaan waa ma jeclin weyaan yaryar in dadka loo siiyo cilmiga amaba cilmi fudud la siiyo xadiis saddex boqol iyo sideed soddonaad can abdillahi bn mascud waxaa lg radi allahu ta an ma anta adiga ma tihid bimuxadithin mid u sheekay qowman qole xadiidan xadiid laa tabliqu ayna gaarin cuquuluhum caqliyadkooda ay gaaraynin mid ugu sheekay ma tihid ay dhacda arrinta ayada kaana waxaa wuxuu u ahaadaa sheekadaas waxay u ahaataa libacdin fitnatan fitna diinta ka fidnaysa ay u noqotaa weyaan waayahay xadiis saddex boqol can caiشhata waxaa la wari um اlmuminiin radi allahu taala arda qalat waxay tihi um lmuminiin caaisha amarana rasul rasulka wuxuuna faray sala اllahu alay slam an nunazila inaan dejino annaasa dadka aan dejino manaasilahum martabooyinkooda nin walba martabadiis inaan dejino ayuu nabina faray sal slm maca maa nataqa wuxuu ku dhawaaqay iyadoo lala qaba bihi isaga alqur'aan qur-aanka min qowli اllahi tacala qowlka alla uu yidhi wa fowqa kuli dii cilmin qof kastoo cilmi ah u saaxiib korkiis ayuu ahaaday wuu ka sareeyaa aliimu mid ka cilmi badan inkastoo cilmida mid unbaa ka sareeya weyaan oo ka cilmi badan xadiidkaas marka alxaakim ah, ayaa xadiidkaas kusoo saaray fi kitaabi macrifati culuumi alxadiid alimaam alalbani caleyh raxmat ullahi wuxuu yihi waa daciif laakiin waxaa la yaabna inaad meeshaan hoos ku aragtaan miim soo horey uma qorna muslim weeyaan gadaaldan waxaa ku qoran muqadimatu muslim xaali waxaan sheegnay muqadimat imaam muslim axaadiis ku jirta kulli saxiix ma aha bukhaari mucalaqaadkiisana kulli saxiix ma aha marka marka saxiix buhaari saxi muslim leeyahay waxaa weeyaan sulb lxadiiayn sulb lkitaabayn labada kitaab lafdhabarkooda oo raqam waaxid laga bilaabo ilaa uu ka dhammaada mucalaqaadkana ay ku jirin intaas waa inta laga hadlo weyaan laakiin muqadimada ood muxuu ahaa cilmulxadiidka iyo jawaanib badan ugu hadla imaam muslim caleyh raxmat ullah oo qiimaha badan xadiid waxaa ku jirta saxiixa inta badan xadiid xasana in badana ku jirta bacd alaxaadiid daciifana way ku jirjiraan weyaan nacam marka xadiidkan marka sanad ahaan waa u daciif laakiin culimada qaar baa saxiixiya weeyaan raximahullah raxmatan waasica baab laakiin aayadda qur-aanka fowqa kulli dii cilmin caliimintaas ayaa marka meesha booska gelaysa weyaan iyo axaadiis kaloo ka horreysay baabu rixlati fii albi ilcilmi cilmiga dalabkiisa in loo safra oo taqarub iyo qurbo loo gala ayuu baabkan u baabay weyaan xadiidka saddex boqol iyo sagaal iyo soddonaad can cubaadata ibni lwaliid ibni cubaadata ibni saamit cubaada ibnilwaliid ninka la yidhaahdo waa taabiciinta aabbihii oo weliid ahna waaswaxaa weeyaan taabiciinta kuwoodan adhexaadka weyaan ibnu cubaadat ibn samit radi allahu taala an qaal wuxuu yidhi kharajtu waan baxay ana anig iyo wa aabii oo weliid ah ayaa u baxnay aan baxnay weyaan natlubu anagoo dalbayna oo raadinayna alcilma cilmi fii hada alxayi qabiilkan oo min alansaar ree ansaareed qoladan ree ansaareed aan cilmi doonanay anigii aabbahay weyaan qabla an yahliku intaynan baabi'in ka hore oo saxaabadii nabigeena oo ree ansaar intay wili nool yihiin oo baabi'in ayaan cilmi u doonana weeyaan fa kaana awalu man laqiina fa kaana wuxuu aada awalu man qofka kan u horrey oo laqiina alla kulanna abalyasri abalyasari abalyasar ninka loo yaqaano kacab ibnu camr ayaa la yihahdaa radia allahu taala u arda raggii beycat alcaqaba oo diintan meeshii lagu soo onkayo muxuu ahaa jamaraadka halkaas ballantii nabiga lagula galay alai slat iyo sidoo kale beder labadaba uu xaadiray radi allahu taala arda saaxibi rasul rasulka ale saxibkiia sal l wa macahu waxaa la jiray oo lahu isaga uu leeyahay ama addoon macahu waxaa la jiray dimaamatu macahu waxaa watay ama uu muxuu ahaa saa u oo min suxufin waraaqa ah ayuu watay wadakara wuu sheegay alxadiid xadiidka ayuu sheega weyaan maxay tahay yani ninka la yidhaahdo cubaadat ibn waliid isaga aabihiiba niminka reer ansareed ayay u aadeen inay cilmi ka dalbaan oy safar u galeen weyaan marka cilmiga in loo safro oon muxuu ahaa <coughs> laga raadinin xaafadahan basa la degan yahay iyo meelaha lagu dhashay ayaa muxuuaha laga qaadana weyaan xadiidkaas xadiis saddex boqol iyo afartanaad can cabdillahi bn ibnu yaxya waxaa laga wariyey ibnu abi kathiirin raximahu llah qaala wuxuu yidhi samictu abi aabbahi oo yaxya ibnu abi kathiira oo taabiciinta ka mid ah ayaan waxaan ka maqlay yaquul isagoola la laa yustataacu lama awooda alcilmu cilmiga biraaxat aljismi jirka raaxadiisa oo jirka in loo raaxayo oo jirka uu iska barwaaqaysnaado jirka uusan dhiboonin uusan daalin uusan soo joodin uusan safrin jirka iyadoo halkaas aanan la marin amaba jirka isagoo iska raaxaysan cilmi qof kuma gaari karo weeyaan laa yustataacu laguma awoodo alcilmu cilmiga taxsiilkiisa biraaxat aljismi jirka in loo raaxayo qofki cilmi rabo waa inuu muxuu ahaa jirka dhibaateeyo waa inuu muxuua hurdada ka qaado waa inuu safar dheergeliyo waa inuu fadhiga badiyo waa inuu munaadarada badiyo waa inuu akhrinta badiyo wahaakada saa weeyaan xadiidka saddex boqol iyo koo iyo fartanaad can kahiir ibnu qaysin waxaa lagu wariyey qaala wuxuu yidhi kathiir ibnu qays raximahullah kuntu waxaan ahaa jaalisan mid ag fadhiyo oo la fadhiya maca abidarda abidarda radia allahu tacala ardaa fii masjidi dimishqa magaalada dimashq oo caasimadda suuriya ah ayaan la fadhi weeyaan masjidkaas oo ku yaalla dimashiq ayaan la fadhiyey ninka la abadarda kaiir ibn qays ayaa saa dhihi fa jaahu rajulin baa u yimid oo faqaala wuxuu yidhi ya abadarda abadardow innii aniga ji'tuka waxaan kaaga imaaday min madiinati rasuulillaahi sala allahu caleyhi wasalam nabiga alle magaaladiisan kaaga imaaday lixadiidin liajli xadiidin xadiis dartii ayaan kaaga imaaday oo balaqanii iga soo gaaray annaka adiga tuxadiduhu inaad ku sheekayso ama aad ka waranta can rasuulilah rasuulka alle sala allahu alay w oo nabiga ka sheegto maa ji'tu umaana imaanin lixaajatin dan kale umaana imaanin qaala wuxuu yidhi abudarda abudarda ayaa u jawaabay oo wuxuu yidhi fa innii aniga haddii aad marba saa u imaaday fa innii aniga samictu rasuulah baan ka maqlay sala allahu alay slam yaqul isagoo lah man salaka qofkii mara dariiqan jid oo yadlabu uu ku dalbaa bihi fiihi jidkaas gudihiisa cilman cilmi uu ku dalbaa salaka allaahu allaweyne ayaa mariya bihi isaga dariiqan jid oo min turuqi aljannati jannada jididkeeda ka mid a ah. wa ina almalaa'ikata malaa'igta allana la tadacu waxay dejisaa oy u raaricisaa ajnixatiha garbaheeda ridan ka raali noqosho ay raalli ka tahay liaalib ilcilmi qof aalib cilmiga ina alcaalima qofka caalimka la layastakfir lahu waxaa dembidhaaf u weydiiya man fi samaawaati samaawaadka cidda ku sugan iyo wa man fi lardi cidda ardada ku sugan iwalxitaanu walxitaanu iyo kalluumada oo fii jawfi almaa'i biyaha gudaheeda ku jiran wa ina fadla alcaalimi qofka caalimka fadliga uu ka fadli badan yahy cala alcabidi qofka cibaadaysto ka fadli lqamari dayaxa fadligu ka fadli badan yahy leylata albadri oo afari tobanaad jooga calaa saa'il kawaakibi xidigaha intooda kale siduu ugu fadli badan yah yugu fadli badan yah weeyaan wa ina alculamaa culimadana warathatu alambiyaa ambiyada ayay dhexleen wa ina alambiyaa ambiyadana lam yuwaritu may dhexashiinin diinaaran shilin dahab ah walaa dirhaman iyo shilin fida ah warahuu waxay dhexasheen alcilmi cilmi faman akhadahu qofkii qaata akhada wuxuu qaatay bixadin dheef waafirna aad weyn qofka daalib cilmiga marka uu cilmiga dalba fadligaas qiimaha badan oo wanaaga badan oo malaa'igta alla subxaana wa tacaala ay garbaha u dejinayso oo caali muxuu ahaa samaawaadka iyo arlada wixii ku sugan xataa biyaha gudahooda muxuu ahaa kalluunka ku sugan iyo malayga ku sugan oo u dembi dhaaf weydiini ayuu martabada ayuu gaarayaa weeyaan qofka caalimka ahna qofka caabidka oon cilmiga lahayn aad buu ugu fadliga badan yahay ambiyada allana subxaana watacaala qofkii cilmiga ka xambaara wuxuu ka xambaaray wax aad weyn oo qiimo badan xadiidkaas ibni maajah iyo tirmidi iyo abu daawuud iyo daarimi fii sunanihi ayaa soo saareen waa xadiis saxiixa xadiis saddex boqol iyo laba iyo afartanaad can abilcaaliyata waxaa laga wariyey taabicigaas raximahullah qaala wuxuu yidhi abulcaaliya in kunnaa waxaan ahanay nasmacu kuwa maqla alriwaayata xadiid oo bilbasrati basra ayaan xadiid ku maqli jirnay can asxaabi rasuuli rsulka sal lla slem saxaabadiisa laga soo wariyey oy nabiga ka wariyeen calayhi salaatsalaam falam narda ma aanan raali noqon jirin xataa rakibnaa ilaa aan ka korna ila madiinati magaalada madiina gaadid ugu qaadano oo fa aan ka maqalna min afaahim afyaalkooda xadiidkan imaam daarimi ayaa sunankiisu soo saaray sanadkiisuna waa saxiix weeyaan xadiid saddex boqol iyo saddex iyo afartanaad can cabdillahi bni buraydat waxaa laga wariyey raximahullah anna rajula nin oo min asxaabi nabiyi nabiga saxaabadiis ka mid sala allahu alay wasalam ayaa raxala u rartay oo safar u galay ilaa fadaalata ibni cubaydin saxaabigaas ayuu muxuu ahaa safar u galay wa huwa isagana fudaalaha ama fadaalaha bimisra yuu ku sugnaa faqadima calayhi uu galay oo wa huwa isagana yamuddu isaga u taagi linaaqatin hal oo lahu isaga uu leeyahay wax u taagi weeyaan fa qaala wuxuu yidhi marxaban soo dhowow dhowaasho ayaa ku sugnaatay qaala wuxuu yidhi ama innii aniga miya lam atika kugumaan imaanin zaa'iran mid booqasho anoo ah booqasho iyo muxuu aha kugumaan imaanin walaakiin warka lagu laabay samictu waxaan maqlay ana aniga iyo wa anta adiga xadiidan baan maqalnay min rasuulilah baan ka maqalnay sal alla alay slam rajowtu waxaan rajay an yakuuna inuu ahaado cindaka agtaada minhu xaggiisa cilmun cilmi inuu ka ahaaday ood adiga xasuustii iyo muxuu ah xadiidka hayntiisii aad igaga fiican tahay saas ayaa waxaa weeyaan aan rajeey weeyaan saa darteed ayaan kuga imaaday qaala wuxuu yidhi maa huwa xadiidkan muxuu yahay qaal wuxuu yidhi kada wa kada xadiidkaas marka waxaa laga qabanaya xadiidka horeba dalabeed cilmiga fadliga uu leeyahay sidoo kale alrixla fii dalab alcilmi cilmi dalab la dalba in meelo dheer loo aado hal xadiid ayuu saxaabigan muxuu u aaday halkaas iyo masar uu aaday madiinatu rasuul ayuuna ka tagay in weliba xadiid uu nabiga ka maqlay uu hubsado darteed ayuu aaday radia allahu tacala canhum jamiican marka juhdigaas waa juhdi looga baahan yah dalabat cilmiga dhammaantood inay muxuu axaadiista nabigeena ku bixiyaan iyo cilmiga guud ahaanba sala allahu aleyh wasalem xadiidka saddex boqol iyo xadiidka imaam daarim ayaa soo sar xadiid sanadkiisu saxiix yahay xadiid saddex boqol iyo afar iyo afartanaad can xaarif ibnu mucaawiyat alkindi waxaa laga wariyey raximah allahu annahu taabicigaas rakiba wuu koray ilaa cumar ibn khaaab ayuu u koray yasalu isagoo weydiina can alaai khisaalin can alaati khisaalin saddex arrimood qaal wuxuu yidhi faqadima almadiinata magaalada madiina ayuu yimid fasa'alahu cumaru cumar ayaa weydiiyey radia allahu taala ardaa maa aqdamaka maxaa magaalada madiina ku keenay qaala wuxuu yidhi asalak inaan wax kaa weydiiye can alaati khilaalin saddex khasladood iyo arrimood qaala wuxuu yidhi wamaa hunna saddexda arrimood maxay yihiin qaarubbama waxaa muxuuha dhici karto kuntu inaan ahado ana anig iyo walmaratu haweenaydii fii binaain dayiqin guri ciriiri ah xaaskaygii iyo aniga inaan guri ciriiri ku jirna ayaa dhici karta weyaan oo fatax duru asalaatu salaada kadibna ay soo xaadirta wain sallaytu haddii aan tukada ana aniga iyo wahiya iyada kaanat waxay ahaata bixidaai qol yar inaan ku jirno ayaa laga yaabaa oo kadibna ay ila sinaato bixidaai ila sinaantayda qolku ay yar yahay haddii aan mxuu aha salaad wada tukana waay garab istaagaysaa o wain sallaytu wain sallat haddii ay dugto khalfii gadaashaydina kharajat min albinai dhismi way ka baxaysaa oo albaabkii gadaalna istaagtay ay noqonaysaa oy banaanka ay istaagto waa hay wain sallat khalfii haddii ay gadaashay ku tukatana kharajat min albinaai dhismahay ka baxaysaa fa qaala cumaru sayd cumar wuxuu yidhi tasturu waxaad ku asturaysaa baynaka adiga dhexdaada wa baynaha bithawbin mara uma tusalli waaad mxu tukanaysaa tusalli way tukanaysaa iyadii bixidaaika meel kula siman in shita haddii adoonta an rakcatayni labada rakca inaan kaa weydiiy ayaau yimid taastan hore ahayde bacd salaada casr kadib la tukada marka salaada casr la tukada kadib laba rakca qaal wuxuu yidhi nahaanii canhuma waxaa iga reebay rasul rasulka iga reebay sal slm qaal wuxuu yidhi can ilqasasi qisooyinka dadka inaan u warramo oon u sheekeeyo oon qisooyinka hore usoo guuriya ayaan inaan kaa weydiiy aan u imaaday waa tii saddexaade fa inahum ayaga inaan u qiseeyo oon daa'iman wa abadan qise u sheega ayay iga dalbadaan oo iga rabaanay wuxuu yii saas bal ka warran ayadna fa qaala wuxu yidhi marka qisadii la gaaro wuxuu yidhi sida aad markaas kaanahu haba isagoo kariha nacay an yamnacahu inuu u diido yacni wax hadda in la qiso la sheego ma laakiin haddana qisada waxyaaba badan baa ku wareegsano wax badanaa ku hararaysanoo inay dhibaato ka imaado ayuu ka baqaayo lidaalika waxaa weeyaan waa yarnacay inuu naco kale waayahay sayid cumar inuu mxu ufasaxa ama inuu u diido inuu yarnaacay laakin wuxuu yidhi hadii aad adiga aday ku taalla qaala wuxuu yidhi inamaa aradtu inamaa in kalemaan aradtu waxaan doonay an antahi inaan ku ekaada ilaa qawlika qowlka adi aad tirahda warka aad tirahda inaan go-aankaas qaato oo wixii adi aad farto ama arrinta kuu muuqato inaan ku dhaqmo ayaanoo imaaday su-aashana saasaan ku weydiiyey dan kale maba lihi waxba ha iga muxuu ahaa gaabin warka ii sheeg qaala wuxuu yidhi akhsha waxaan ka baqayaa calayka dushaada waxaan an taqusa inaad u ood qiso u sheegta ood wacdiso oo fatartafic calayhim kadibna aad fatartafic aad ka saramarta calayhim dushooda fii nafsiga naftaada ood inaad iyaga ka weyn tahay ood ka sarraysa aada isu muuqato weyaan taasaa mishkilad aada u weyn weyaan nacam uma intaa kadib taqusa aad kadib aqisooted oo fatartafic aad saramarta xataa yukhayala ilaa lagaa malgeliya eh, ilayka adiga xaggaada anaka adiga fowqahum inaad ayaga ka sarraysa dadka aad wacdinaysa ama aad qisada u sheegaysa bimansilati thalaya xidigaha booskooda o kale iyo naftaada ay gashay ayaan ka cabsaday oo fayadacaka kadibna dhulku ku dhiga fayadacaka uu ku dhiga allah alla weyne taxta aqdaamihim gamdahooda iyo kabahooda iyo lugahooda hoostooda alla u ku dhiga yowma alqiyaamati maalinta qiyaamo biqadri daalika arinka qadarkiisa taas ayaan ka baqay oon kugu diiday oo inaad mxuu aan kaaga baqayaa haddii marka aad qiso sheegayso ama aad wax wacdinayso ama cilmi aad dadka barayso inaad dadka saraysa isu arkin inaad dadka ka hoosaysa isu arag taas ayaad ilahi subana wataala kugu rafinaya laakiin haddii aad cilmi dadka barayso ama aad dadka wacdinaysa ama dadka saad u sheegaysa aadna u aragta in waxaan ay mxuu ahaa xasharaad iyo waxaan macaan lahayn iyo ay yihiin aad u arkaysid ilahi subxana watacala maalinta qiyaamo ayaga lugahooda ayuu kudhigaya oo ku dulaynaya ayuu sid cumar kala jeeda radi allahu taala arda xadidka imam axmed ayaa soo saar waa xadiid isnaadu xasan baabu tacliimi dadka in cilmiga lagu bara bilcamali cilmigoo lagu camal fala iyo almushaahadati cilmiga dadka ay arkaan muqaayashati jimayn oo cilmiga mxuu aha wixi aad samaynaysa dadka ay ku jimeeyaan ayuu baabkan u baabiyay xadiidka marka xadiid aakhrina meesha kuma jiro wuxuu ku yidhi marka imaamka cali raxmatullah xafidahullah undur waxaad eegtaa fi tacliimi kayfiyat alwuduui weysada sida loo weysaysta dadka baritaanka la baray oo weli ficil lagu baray xadiid saddex sagaal boqol iyo soddon iyo saddex eeg wa fii kayfiyati eh, tacliimi wa fii tacliimi kayfiyati alqusli qabayska janaabada laga qabaysta kayfiyadeedana waxaad mxuu ka eegtaa ayadoo weliba si ficli iyo mxuu ahaa bractical lagu bara amaba waxaa weeyaan ficilgal iyo mxuu aha falgal lagu bari kun sagaal boqol toban iyo toddoba wa fii bayaani awqaati salaati salaada waqhtiyaalkeeda caddayn la caddeeyo jibriil uu nabiga bara calayi sl slamna ood ku bara ficil iyo dujin kun iyo soddon iyo saddex ka eeg weyaan wa fii bayaani kayfiyati salaati salaada kayfiyada loo gudanaan waxaad ka eegtay xadiid kun boqol iyo sagaal iyo sideetanaad iyo xadiid kun boqol iyo kow iyo sagaashanaad wa fii bayaan alxaji xajka caddayntiisana xadiidka jaabir weeyaan kun sagaal boqol iyo laba eeg weeyaan wandur waxaad eegta fi lqiyaasi jimaynta la jimeeyo oo waxa weyaan camalkaada camalka lagu jimeeyey iyo mxuu ahaa ficilkaad samayn lahayd ficilka kale qofkii aad ku daynayd lagu jimeeyey waxaad eegtaa uu kuleeyahay xadid kun toddoba iyo saddex iyo lixdanaad xadid kun sideed iyo sideed iyo soddonaad xadid kun sideed iyo sagaal iyo labaatanaad xadidka laba kun iyo laba iyo labaatanaad xadidka laba kun shan iyo toban iyo sideedaad hada wallahu aclam wsal allah waslam abdi rasul